bismi magaca ilaahay baan abtadi'u ku bilaabanaya allihii alraxmaani naxariista guud lahaa alraxiimi naxariista gaarkaana lahaa xamiim ilaahay baa garanaya subxaana wa tacaala kelimadaasi macnaheeda tanziilu lkitaabi kitaabka soo dejintiisu min allahi alle xaggiisay ka ahaato allihii alcasiizi ee qaalibka ahaa alxakiimi ee xikmadda lahaa xikmadda ku tilmaanaa maa khalaqnaa maanaan abuurin alsamaawaati samaawaatkiiyo waalarda dhulka maanaan abuurin iyo wamaa baynahumaa inta u dhaxaysa ilaa bilxaqi xaq ayagoo wata mooye iyagoo xaq ku sugan mooye maanaan abuurin iyo wa ajalin ajal ayaga oo ku sugan musaman oo la magacaabay labadaa ayagoo wata mooyaane maanaan si kale u abuurin waaladiina kuwa kafaruu kufriyey camaa undiruu ka loogu digay xaggiisa mucriduuna kuwa ka jeestay wey qul waxaad ohan maxmedow ara'aytum bal warrama maa shay bal iga warama tadcuuna aad caabudaysaan ama baryaysaan min duuni illahi alla ka soko bal waxaan aad caabudaysaan asnaamta alla ka soko bal iga warrama aruunii bal itusa maadaa maxaybay khalaqu abuureen oo min alardi dhulka ah ama min alardi dhulka xaggiisa ay ka abuureen am amase lahumma waxaa iyaga u sugnaaday shirkun wadaag miyaa u sugnaaday wadaagis fi samaawaati samaawaatka dhexdooda miyay wadaagis ku leeyihiin oo alla la wadaagaan i'tuunii iila imaada oo ii keena bikitaabin kitaab ii keena arrintaa ku tusay min qabli haadaa qur'aankan ka hor kan qur'aankaa ka hor kitaab ilaahay xaggiisa ka yimid oo arrinkaa sheegaya keena aw amase athaaratin iila imaada in hadhaa ah oo min cilmin cilmi ah cilmi hadhaa ah oo la soo guuriyo meelka laga keenay in kuntum haddaatiin saadiqiina kuwa run sheegay waman adallu yaa kal baadinimo badan min man cid yadcuu baryaya min duuni illahi alla ka sokow man cid baryaya laa yastajiibu aan ajiibaynin lahu isaga ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamada laga gaadhay wa hum ayagu kuwaa la baryayaay can ducaaihim kuwa baryaya yani ducadooda iyo baryadooda haafiluuna kuwa moog wey waidaa goortay xushira la kulmiyo annaasu dadkii maalinta qiyaamada laysu keeno kaanuu waxay ahaadeen lahum iyaga waxay u ahaanayaan acdaa'an kuwa cadow ah wa kaanuu waxay ahaadeen bicibaadatin cibaadadoodana kaafiriina kuwa ku kufrinaya noqonayaan macna idaa goortii tutla la akriyo calayhim korkooda markii lagu akriyo aayaatuna aayadahanaga bayinaatin iyagoo cadcad qaala waxay odhanayaan aladiina kuwii kafaruu kufriyey lilxaqi xaqii waxay ku odhanayaan lamaa goortii jaa'ahum uu u yimid haadaa kani bay odhanayaan sixirun sixir wey sixirkaasoo mubiinun sixirnimadiisu ay cadda am mise yaquuluuna ma waxay leeyihiin iftaraahu muxamed baa abuurtay oo jeebkiisa kala yimid qur-aanka qul waxaad tidhaahdaa in iftaraytuhu haddii aan abuurtay oon anigu jeebkayga kala imid falaa tamlikuuna ma hanan kartaan lii aniga ii hanan maysaan min allahi alla xaggiisa shay-an waxba iiga hanan maysaan huwa isaga ayaa huwa isaga ayaa aclamu ogaansho badan bimaa shayga tufiiduuna aad ku shubmaysaan aclamu ogaansho badan bimaa shayga tufiiduuna aada shubmaysaan fiihi dhexdiisa aada ku shubmaysaan kafaa wuu ku filan yahay bihi isagaa ku filan shahiidan markhaati xaggii beynii aniga dhexdeeda iyo wa baynakum dhexdiinna markhaati isagaa inoogu filan wa huwa isaguna alghafuuru midka dhaafida badan wey alraxiimu ee naxariista wey alla subxana watacaala qul waxaa ka ogaa nebi maxamedow maa kuntu ma ihi bidcan mid la bilowday oo min arusuli rususha ka mid a ah. bidcantu waa bimacnaa ism mafcuulleh sida uu leeya sheekh shinqiti caleyh raxmat ullah maa kuntu ma ihi bidcan ay mubtadacan mid la bilowday oo min arusuli rususha ka mid wamaa adrii mana ogi maa yufcalu waxa la fali bii aniga laygu falayo walaa bikum iyo idinka toona wax laydinku falayo in attabicu maa attabicu ma raacayo ilaa maa shay mooyaane yuuxaa la waxyoonayo ilaya aniga la ii waxyoonayo wamaa ana aniguna ma ihi ilaa nadiirun diga mooye mid kale ma ihi digahaasoo mubiinun digniintiisu cadda qul waxaa badaa nebi maxamedow ara'aytum bal ii warama in kaana hadduu yahay qur-aanku min cindi illaahi alla agtii hadduu ka ahaaday oo wa kafartum idinkuna aada ku kufrideen bihi isaga aad ku kufreedeen bal ii warrama maxaa alla agtiisa aada ka mudan tihiin maxaaseed filaysaan inuu idinku sameeyo oo wa shahida uu markhaati kacay shaahidun mid marag furaya oo min bani israa'iila reer bani israa'iil ka midii uu markhaati kacay calaa mitlihi qur-aankan mid lamida uu ku markhaati kacay oo fa aamana uu rumeeyey markuu markhaati kacay kadib oo wastakbartum idinkuna aada iskibriseen bal arrintaa ka warrama ina allaha alle laa yahdii ma hanuuniyo alqawma qowmkii ma hanuuniyo aldaalimiina ee daalimiinta ah wa qaala waxay yidhahdeen alladiina kuwii waxay yidhahdeen kafaruu kufriyey liladiina kuwii waxay ku yidhahdeen aamanuu rumeeyey low kaana hadduu ahaan lahaa qur-aanku maxamed wuxuu la yimid hadduu ahaan lahaa khayran khayr hadduu ahaan lahaa maa sabaquunaa mayna nooga hormareen ilayhi isaga mayna nooga hormareen waid waktiga lam yahtaduu aynan hanuunin bihi qur'aanka aynan ku hanuuninna fasayaquuluuna waxay odhanayaan haada waxay odhan doonaan haadaa kani ifkun waa masabid iyo been abuurad qadiimun oo horreeye wey wa min qablihi hortiina waxaa ahaa kitaabu muusa muuse kitaabkiisii ayaa ah imaaman xaal uu yahay mid hogaamiye ah oo lagu daydo la raaco wa raxmatan iyo naxariisasho khalqiga loogu naxariisanayo wa haadaa kana kitaabun kitaab wey musadiqun oo rumaynaya kii hore kutubtii hore rumaynaya lisaanan xaalo uu yahay luqad carabiyan oo carabiga loo aanayay liyundira maxaa uu yahay liyundira inuu digo daraaddeed aladiina kuwii dalamuu dulmiyey inuu u digo daraaddeed kitaab iyo wa bushraa bishaarayn lilmuxsiniina kuwa samaafala loo bishaaraynaya wey macna ina aladiina kuwa qaaluu yidhi rabbunaa rabbiganna allahu alla wey uma kadibna istaqaamuu toosay falaa khawfun cabsi calayhim korkooda ma ahaanin walaa hum mana aynan ahaanin yaxzanuuna kuwa murga ulaa'ika kuwaasi asxaabuuljannati jannada dadkeedii wey khaalidiina xaalay ku waarayaan fiiha jannada dhexeeda jazaan juuzuu waa la abaalmariyey jazaan abaalmarin bimaa kaanuu bimaa shay sababti baa lagu abaalmariyey kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa camal fala wawasaynaa waan dardaaranay buu rabbi ihi subxana wa tacaala alinsaana insaankii waxaan u dardaaranay biwaalidayhi labadii dhalay ixsaanan baan u dardaaranay sabafal inuu sabafalo xamalathu way xambaartay ummuhu hooyadii way xambaartay kurhan daata kurhin kahasho mid u saaxiiba xaalay tahay iyadoo kahanayso dhibsanaysa wawadacathu way dejiso way umushay kurhan daata kurhin yani kahasho iyo dhibsi xaalay u saaxiibtay ay dhibsanayso macnaha wa xamluhu xambaaridiis iyo wa fisaaluhu soocankiisa uu naaska ka go-o uu naaska ka go-ay halaahuuna shahran soddon bilood bay ah xataa idaa balaqa markuu gaadhay ashuddahu adaygiisa markuu gaadhay oo wa balaqa uu gaadhay arbaciina sanatan afartan sano uu gaadhay ayaa qaala wuxuu yidhi rabbi rabbigayow awsicnii yani waxa igu ilhaami igu ilhaamiyo mid yani sameeye iga dhig aw igu ilhaami an ashkura inaan shukriyo nicmataka nicmadaada inaan ku shukriyo allatii nicmadaasoo ancamta aada nimcaysay calaya korkayga aad igu nimcaysay iyo wa calaa waalidaya iyo labada idhalay korkooda aad ugu nimcaysay wa an acmala inaan camal falana iyadana igu ilhaami saalixan camal wanaagsan inaan falo kaasoo tardaahu aada raalli ka tahay wa aslix alla wanaaji lii aniga ii wanaaji fii durriyatii caruurtayda dhexdoodana ii wanaaji maxaa yeelay innii anigu tubtu waan noqday ilayka adiga xaggaagaan u noqday wa innii aniguna min almuslimiina hoggaansanayaasha mid ka midaan ah ulaaika kuwa sidaa sameeya ulaa'ika kuwaasi aladiina kuwa weyn nataqabalu aanu aqbalno canhum xaggooda aanu ka aqbalno axsana maa camiluu waxay sameeyeen ka ugu wanaagsan waxay sameeyeen ka ugu wanaag badan kuwaanu ka aqballo wey oo wanatajaawazu aan dhaafno can sayi'aatihim xumaanyaalkoodana aan iska dhaafno fii asxaabi aljannati jannada asxaabteeda xaal ay ku dhex jiraan ay ku dhex sugan yihiin wacda asidqi runta yabooheeda buu wacda alla wuu yaboohay wacda asidqi runta yabooheedii buu yaboohay alladii kaasoo kaanuu ay ahaayeen alladii wacdigaasoo kaanuu ay ahaayeen yuucaduuna kuwa loo yabaho adduunka intay joogeen joogeen wey maanaa waladii kuwa qaala yidhi liwaalidayhi labadii dhalay ku yidhi uffin uf baa lakumaa uffin uf baa layidhi lakumaa labadiin uf baa siin buui atacidaanini ma waxaad ii yaboohaysaan an ukhraja in lay soo saarayo markaan dhinto kadib oo qabriga layga soo saarayo walxaal qad khalad iyadoo ay tagtay alquruunu ummadihii ay tageen min qablii aniga hortay wax la soo bixiyeyna aanan aragin lahadda wahumaa labadooduna markuu sidaa leeyahay yastakiiaani waxay gargaar weydiisanayaan allaha alle ayay gargaar weydiisanayaan ilahu noo hanuuni bay leeyihin waxay leeyihiin waylaka ilaahay bay gargaar weydiisanayaan qaa'ilayni xaale ay leeyihiin waylaka hoogaage war habaar qabe aamin rume war alle iyo aakhare rume ina wacd allahi alle yaboohiisu xaqun xaq weeye fayaquulu markaasaa wuxuu odhanayaa maa haadaa kani ma ahaanin ilaa asaatiiru lwaliina ummadihii hore waxyaabihii laga soo guuriye laga soo qoray ee waxba ayna ka jirin kutilkuteen ulaaika kuwaas aladiina kuwa wey xaqa uu waajibay oo xaq noqdoo sugnaaday calayhim korkooda alqawlu odhaahdii ay ku sugnaatay waa kalimat lcadaab fii umamin ummado dhexdooda xaale ay ku sugan yihin ummadahaasoo qad khalad tagtay min qablihim hortood tagtay tegay weeye oo min aljinni jin iyo walinsi insi ah inahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen khaasiriina kuwa khasaaray bay ahaayeen walikullin mid walba waxaa u sugnaaday mid la arko mid kasta waxaa u sugnaado labadaa kooxood ah darajaatun darajooyin baa u sugnaaday mimaa camiluu waxay sameeyeen xaggiisa ayay darajooyinku uga sugnaadeen waliyuwafiyahum inuu u oofiyo daraaddeed alle acmaalahum camalyaalkooda inuu u oofiyo darteed walxaal hum iyaga laa yudlamuuna aan la dulmiyeynin ayuu facala dalika sidaa u yeelay inuu u oofiyo iyagoon la dulin mid walba wixiisiiyo buuxa in la siiyo saas darteed buu rabbi saa u yeelay subxana wa tacaala wa yowma maalin ka sheeke yucradu la bandhigi aladiina kuwii kafaruu kufriyey cala annaari naarta korkeeda loo bandhigayo oo maxaa lagu odhanaya yuqaalu lahum waxaa lagu odhanayaa adhabtum waa tagsiiseen tayibaatikum wanaagyaalkiinnii waa tagsiiseen fii xayaatikum noloshiinnii dhexdeedaad ku tagsiiseen addunyaa ee liidatay wastamtactum waad raaxaysateen bihaa tayibaatkiinii halkaasaad ku qaadateen oo ku raaxaysateen falyawma maanta ayaa tujzawna laydinku abaalmarini cadaaba alhuuni yani waxa weyaan yani ihaanada cadaabkeeda liiditaanka liidnaanta ama liididda cadaabkeeda ayaa laydinku abaalmarinaya bimaa kuntum ahaanshihiina sababteed aad ahaydeen tastakbiruuna kuwa iskibriya fil ardi dhulka dhexdiisa kuwa isku kibriya bihayri lxaqi xaq xaq la-aan kuwa isku kibriya wa bimaa kuntum iyo ahaanshihiina sababteed tafsuquuna kuwa ilaahay daacadiisa ka baxa aad ahaydeen labada arrimood sababtooda ayaasaa laydinku galayaa wadkur ka sheekay baana nabiga sal lay slam xus aqa caadin caad walaalkood xus id waqti andara uu digay qowmahu qowmkiisa markuu u digay bilaxqaafi meesha axqaaf leedhada xaalay ku sugan yihiin walxaal buu u digay qad khalad ay tagtay annuduru rusushii digaysay ay tageen min bayni yadayhi hortii iyo wa min khalfihi gadaashiisaba muxuu ula tago ugu digay anlaa tacbuduu ha caabudina ila allaha alla mooye cid kale ha caabudina inii anigu ahaafu waan baqi calaykum korkiinna cadaaba yawmin maalin cadaabkeed baan idinka baqaya maalinkaas oo cadiimun weyn qaaluu waxay yidhahdeen aji'tanaa miyaad noo timi lita'fikanaa inaad na gedidood na jeediso darteed miyaad u timi can aalihatina ilaahyaashanada xaggooda inaad naga jeediso fa'tinaa noola imow bimaa shayga tacidunaa aada noo yaboohayso cadaabka ah in kunta haddaad tahay min asaadiqiina kuwa runta sheega mid ka mid a qaala wuxuu yidhi ruut inama alcilmu ogaanshaha waktiga cadaabku imaanaya la ogaadaayey cinda allahi ilahay agtiisay ahaatay ogaanshaha iyo cilmigaasi ilahay agtiisu ahaatay wa uballiqukum anigu waan idin gaadhsiin un maa ursiltu wixii layla soo diray bihi isaga anigu gaadhsiiye un baan ahay walaakinii lagusan noqoya araakum waxaan idiin arkaa qowman qowm baan idiin arkaa tajhaluuna oo jaahilnimo samaynaya falamaa goortii ra-ow ay arkeen hu cadaabkii markay arkeen caaridan xaal uu yahay xaal uu yahay daruur gudban ah, caaridan bimacnaa waa daruur ay saxaabun muctaridun daruur gudban isagoo a ah markay cadaabkii arkeen caaridkaasoo mustaqbila awdiyatihim togagoodii soo qaabilay togagoodii kusoo jeedoo soo socda qaaluu waxay yidhaahdeen haada kani caaridun waa daruur isgudubtay oo mumdirunaa na roobaynayo na waraabinayo bal iskaba dhaafay buu ihi nebigii huwa isagu maa shaygii weeye istacjaltum aada degdegsateen bihi isaga riixun dabayl wey dabayshaasoo fiihaa dhexdeeda cadaabun cadaab uu yahay cadaabkaasoo aliimun wa xanuujiya tudammiru riixdaasi ama dabayshaasoo tudammiru tirtiraysoo baabi'inaysa kulla shayin wax kasta biamri rabbihaa rabbigeed amarkiisay ku baabi'inaysa fa asbaxuu markaasay waabariisteen ama fa asbaxuu waxay ahaadeen laa yuraa kuwa aan la arkaynin ilaa masaakinuhum guryahoodii mooyaane kadalika sidaasi la mid a ayaanu najzi ku abaalmarinaa alqawma qowmkii almujrimiina ee dembiilayaasha ah walaqad makannaahum xaqiiqee waanu makaninay makannaahum caad qowmkiisi reer caad waxaanu makaninay fii maa shay dhexdii baanu makaninuun hansiinay shaygaasoo in makannaakum aanaan idinka idin makaninin fiihi dhexdiisa kuwii nebiga la joogay kasoo horjeeday baa lala hadlaya waxaydaan haysaninoo gacanta aanaan idiin gelin baan kuwaa hore makansiinay wajacalnaa waxaanu yeelay lahum iyaga kuwii hore la halaagay samcan maqal iyo wa absaaran aragyaal iyo wa af quluub baan u yeelnay famaa aqnaa ma deeqin canhum xaggooda samcuhum maqalkoodii walaa absaaruhum iyo aragyaalkoodii walaa af'idatuhum iyo qalbiyaashoodii min shayin waxba uma deeqin waxba kama deeqin waxay ilaahay agtiisa uga tareen ma uu jira markuu cadaabku ka yimid id waqti wax uma tarin kaanuu ay ahaayeen yajxaduuna kuwa diida illahi ilaahay aayadihiisa kuwa diida waxaaqa waxaana ku degay ama hareereeyey bihim iyaga maa kaanuu waxay ahaayeen bihi isaga yastahziuuna kuwa ku jeesjeesa walaqad ahlaknaa waxaanu halaagnay maa shay baanu halaagnay xawlakum hareerihiina oo min alquraa degmooyin ah waa carab baa lala hadlaya nimankii reer quraysheed khaasatan degmooyin hareerihiina baanu halaagnay wasarafnaa waan gedgedinay alaayaati aayadihii baanu gedgedinay xujajkii baan kolba dhinac ka tusnay lacallahum yarjicuuna si ay u noqdaanoo bal xumaanta uga noqdaan falowlaa nasarahum may u hiiliyaan alladiina kuwii may u hiiliyaan ittakhaduu ay ka samaysteen min duuni illaahi alla sokow qurbaanan kuwo ilaahay loogu dhowaado aalihatan ilaahayaasha ay ka dhigteen kuwaasi may wax u taraan oo u hiiliyaan bal iskaba dhaafay inay wax u taraane dalluu way lumeen canhum xaggooda waa ka lumeen wadalika kaasina ifkuhum been abuuradkoodii wey wamaa kaanuu mana aynan ahaanin iyo wamaa kii weeye kaanuu ay ahayeen yaftaruuna kuwa been abuurtay waid wakti ka sheekee nebi maxamedow sarafnaa aanu jeedinay ilayka xaggaaga aan usoo jeedinay nafaran koox oo min aljinni jinka ka mid a yastamicuuna xaalo ay dhegaysanayaan alqur'aana qur-aanka ay dhegaysanayaan falamaa goortii xadaruu ay xaadireen hu qur'aanka markay xaadireen oo yimaadeen qaaluu waxay yidhaahdeen ansituu dhegaysta aamusa oo dhagaysta falamaa goortii qudiya la xukumay yani arintiisii falamaa qudiya laga faaruqay akhrintiisii markii laga faaruqay wallow way jeesadeen ilaa qawmihim dadkay ka yimaadeen bay u jeesadeen mundiriina xaalayiinkuwa u digay qaaluu waxay yidhaahdeen markay u tageen tolkood iyo dadkay ka yimaadeen yaa qawmanaa nagiyow innaa anagu samicnaa waxaanu maqalnay kitaaban kitaabaanu maqalnay kitaabkaasoo unsila la dejiyey min bacdi muusa muuse gadaashiisa la dejiyey kitaabkaasoo musadiqan rumaynaya limaa bayna yadayhi wixii isaga ka horreeyey kitaabkaasoo yahdii hanuuninaya ila alxaqi xaqa xaggiisa dadka ku hanuuninaya wa ilaa ariiqin jid xaggiina ku hanuuninaya jidkaasoo mustaqiimin toosan yaa qawmanaa tolkanagow ajiibuu yeela oo ajiiba daaciyallaah alle yeedhihiisa alle yeedhihiisa alle xaggiisa ka khalqiga ugu yeedhaya kaa ajiiba oo wa aaminuu rumeeye bihi yeedhaha ilaahay rumeeye yakfir wuu dhaafiye lakum idinka alla wuu idin dhaafiye min dunuubikum dunuubtiinna wuu idin dhaafiye haddaasaa yeeshaan oo wayujirkum wuu idinka badbaadin min cadaabin cadaab buu idinka badbaadinayaa aliimin oo xanuujiya waman ciddii laa yujib aan ajiibin daaciy allah yeedhaha ilaah xagga ilaahay ka khalqiga ugu yeedhaya ruuxaan ajiibinoon yeelin falaysa muusan ahanin bimucjizin mid caajis gelin kara fil ardi dhulka dhexdiisa ilahay kuma caajis gelin karo xoog iyo xeelo toona walaysa ma ahaanin lahu isaga uma ahaanin min duunihi alla kasakow wliyaaa kuwa u hiiliya uma sugnaanin ulaaika kuwaasi fii dalaalin baadi dhexdeed bay ku sugan yihiin mubiinin oo cad awalam yarow miyaynan ogeyn ana allaha alle alladii kaasoo khalaqa abuuray alsamaawaati samaawaatka iyo walarda dhulka oo walam yacya aan daalin bikhalqihinna abuuristooda aan ku daalini biqaadirin inuu yahay mid awooda calaa an yuxyiya inuu nooleeyo almawta kuwa dhintay inuu nooleeyo soo ma awoodo balaa iskaba dhaaf wuu awoodaaye inahu isagu calaa kulli shayin shay kasta korkiisa qadirun midkii awooda wey wa yowma maalin sheekay nebi maxamedow yucradu la bandhigayo aladiina kuwii kafaruu kufriyey cala annaari naarta korkeeda loo bandhigayo markaasaa waxaa lagu odhanaya alaysa soomuusan ahan alaysa miyuusan ahan haada kani bilxaqi xaqii soo maaha xaqaad diidi jirteena laydinku kari waayo soo maa qaaluu waxay dhahan balaa iskaba dhaaf inuusan ahayn waayah wa rabbina rabbiganaan ku dhaaranay qaala wuxuu ihi rabbi subxaana wa tacala marka faduuquu dhadhamiya alcadaaba cadaabkii dhadhamiya bimaa kuntum ahaanshihiinna sababtii ku dhadhamiya ama bimaa shay sababt bimaa kuntum ahaanshihiinna sababtii ku dhadhamiya takfuruuna kuwa kufriya aad ahaydeen fasbir sabir nabi maxamedo arrintu saasay u socotaa xaalkuna waa saase fasbir sabir kamaa sidii sabara ay u sabreen ululcasmi go-aanka adag kuwii u saaxiibka ahaa oo min arusuli rususha ah casmiga qasadka adag ee dhabta ah kuwii u saaxiibka ahaa ee rususha ilaahay ka mid ahaa siday u safreen oo kale u safri walaa tastacjil hana degdegin lahum ayaga ha kula degdegin cadaabka way maanaa walaa tastacjil ha degdegsi dalbin alcadaaba cadaabkii ha degdegsi dalbin way lahum ayaga ha u dalbin cadaabka in loo soo dadejiyana waxba ha dalbin kaanahum waaba ayagoo kolley wugu imaan way maanaa kaanahum waaba ayagoo yowma maalinka yarawna ay arkayaan maa yuucaduuna shayga loo yaboohayo oo cadaabka ah maalinka ay arkayaani waaba iyaga oo lam yalbasuu aan nagaanin oon adduunyadii joogin ilaa saacatan wakhti yar mooye oo min nahaarin maalinta ka mid a maalin ka mid a wakhti yar oo maalin ka mid a un baad moodaa inay joogeen balaaqun haadaa kan oo qur'aankii balaaqun balaagun gaadhsiin wey xagga ilaahay ka yimidoo uu khalqigiisa gaadhsiinayo macna balaaqun gaadhsiin weeye oo macnaha waxa wey addoommada la gaadhsiinay fahal yuhlaku ma la halaagayaa ila alqawmu qowmkii mooyaane alfaasiquuna ee faasiqiinta ah